ducaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiyo aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo sheegay in garoonka diyaaradaha iyo dekedda muqdisho ay noqon doonaan meelaha ugu dambeeya oo ciidamada admis ay ka baxaan madaxtooyada puntland oo sheegtay in laga heshiiyey khilaafkii doorasho ee u dhexeeyey madaxda ugu sarreysa maamulkaasi qoysas danyar ah oo ku nool degmada maada ee gobolka shabeellada dhexe oo wajahaya xaalad nololeed tii ugu liidatay qodobada kale aad barnaamij ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona in ka badan boqol ruux oo ku dhimatay dhulgariir ku dhuftay qeybo ka mid ah dalka shiinaha maraykanka oo ku dhawaaqay isbahaysi ka dhana kooxda xuutiyiinta ee biyaha badda cas iyo wararkii ugu dambeeyay xaalka khaza ayaad maqli doontaan qodobadaas wixii kale nagu soo kordha xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaan barnaamij kusoo qaadan doonaa cabdulahi maxamed cali ayaa soo saara idilana socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal

sidee. Ammayyaaree alku waa sidee. Adigiyoo daantii miyaa diloowdee. Ammayyaaree alku waa sidee. Odayaasha dhaqankoo alku waa sidee. Ammayyaaree. dhegeysi ku dhaafan heystaas daafuru tahay barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa warbaahinta qaranka ama warbaahinta dowladda ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa daraawiishta galmudug ay saakay la wareegeen deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug deegaanada ay ciidamadu la wareegeen ayaa waxa ay kala yihiin dhagax dheer iyo sidoo kale dhar cali xaylow kuwaas oo dhammaan hoostaga magaalada cad saraakiisha ciidamada dowladda oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen in weli ay wadaan howlgalka islamarkaana al-shabaab ay ku baacsanayaan dhulka hoodka ah dhanka kale wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo ka qeybgalayay bar dood wadaag ahayd oo internetka ku dhex martay isaga iyo sidoo kale eh, shakhsiyaad kale ayaa waxa uu sheegay in ciidamada admis ee dhowaantan ka baxay madaxtooyada soomaaliya amaba mas uuliyadeedu ay kala wareegeen ciidamada qaranka in sidoo kalena ay ka bixi doonaan meelo badan oo dalka ka mid a ah, balse garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyo sidoo kale degedda ay noqon doonaan meelaha ugu dambeeyo oo ciidamada atmis ay ka baxaan iyadoona qorshuhu uu yahay in dabayaaqada sanadka dambe ay guud ahaanba ciidamada atmis ay dalka iskaga huleelaan amniga guudna ay la wareegaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya haddaba wasiirka gaashaaniga ee xukuumadda soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya ama ka jawaabaya qaar ka mid a ah su-aalihii la weydiiyeyna waxa uu yiri eh, goob walba oo ciidanka admis ay baneynayaan eh, waa muhiim waxaan lagu qiimeynayaa eh, waxa amni ahaan kasoo noqon karo iyo siduu xaaladeeda noqonay sidaan ugu filanahay ayay maaragta ka ka tarjumaysaa eh, iyadoonan military expert aanan ka shaqaynin go-aanadaas lama qaato marka waxaa rabaa horta goob walba oo laga baxayo waa muhiim dhulkeena soomaaliyeed meel walba meesha kale waa ka muhiimsan yahay waxaan rajaynayaa inta harsan oo ay admis ku harsan tahay oo inta badan waxaan u jeedaa in eerboorka eh, iyo dekeda aada maaragta eh, isha loogu haayo horeyaan uga jawaabay eerboorka iyo dekeda meesha ugu dambeyso oo laga bixi doono ayay noqon doonaan marka eh, faysaska ugu dambeeyayna ku jiraan mar walbana qorshaha way ku jiraan oo dalka oo dhan amnigiisa la wareegayaa micnaheedu goob walba oo dalka ka mid a ah, dowladda soomaaliyeed iyo ciidankeeda inay ku filnaadaan waay marka taas inaan maskaxda ku hayno mishinka soo socdo suu u ekaanayaa saa la socotid amisom wejigay markii hore kusoo gashay iyo wejigii mar dhexe ay isu bedeshay oo nabad ilaalintii haddana nabadalyo isku loogu bedelay mandate loogu siiyey oo haddana atmis loogu bedelay ayay markii twenty twenty four la gaarana laga yaaba in ay timaado baahi ah in transition kale la galo waa suuragal laakiin suu u ekaanaa weli ma cadda annaga ma rabno inaan ka hor dhacno waxa mustaqbalka dhici doona oo annaga qorsheen waxa waaye inay atmis labada kun labaatan iyo afarta naga baxdo dalka baahidiisa daqiiqadaas marka la joogo iyo duruufta markaasi taagan wixii ay dhaliso say u noqon doonaan waa waxa hadda lasii analyse garaynaayo laga sii shaqaynaayo mishan african ciidamadiisa joogayaan may noqonayaan mishankiisa dhaf muu noqonayaa waxaas hadda waxaa laga shaqaynaya laakiin annaga waxaan rabnaa waxba hadday dhacayaan oo ugu ugu suurtagalsan inaan ina inay noqdaan ayaan rabnaa marka eh, mishanka soo socdo eh, noociisa eh, waxaan rabnaa inaan u dayno waktiga lana sugno waktigiisa tan kale eh, timetableka midinkugu jiraa erborka eh, iyo dekedu asagana kusoo celiyey mar walba waa noogu jiraa taas ku bashaareysta mustaqbalka dalkiina oo dhammaystiran ayaa ciidamadiina qaranka idin maamuli doonaan qodobka xiga oo asaga ku daray oo ka dhigista dadka soomaaliyeed or dadka soomaaliyeed eh, yani dhaqan ahaan saaad la socotidba weligooda hubka lagama dhigay hubka way siteen way la noolaayeen dhaqan uuna noo yahay oo annaga hadda dhaqan cusub dalka soomaaliyeed oo dhammaystiran laguma soo kordhin karo laakiin muhiimaddu waxay tahay hubkaa ay haysatid maxaad u adeegsanaysaa hub fudud dadka soomaaliyeed iyadoo dowladdii militariga jirtay haysteen iyadoo dowladdii maaragta rayidka jirtay haysan jireen laakiin de siday u isticmaalayaana dembi ama problem keenayso Eh, hadeer saacaddan hadda la joogo annaga shacabka soomaaliyeed qoryaha ay haystaan oo ayagu geeloodii arigoodii loodooda kusoo gateen ayay khawaarijta kula diriraan oo dowladda soomaaliyeed waxay ka bixisaa keliya rasaasta iyo dawada ay ka bixisaa inta kale iyagaan qabsado oo khawaarijta isaga dhacsho marka eh, hubka eh, waxa loo adeegsanayo ayaa define garaynayo in qofka laga dhigo ama laga qaado ama lagu maxkamadeeyo laakiin annaga Eh, hadeer saacadan hadda la joogo hub aan si khaldan loo sidanin eh, dowladda soomaaliyeed uma qorsheysna inay hadda aruuriso eh, kii wax lagu halaynayo ama wax lagu dhacayo ama wax lagu dilaayo oo dembi lagu galayo haa laakiin kan kale waxaan rabnaa in dadka soomaaliyeed intay tabartooda ahna khawaarijta ay kula diriraan inta kasoo hartayna inay si nabada oo maaragta nabadooda ay ay u haystaan markii de mustaqbalka dalka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed guud ahaan in eh, go-aamiyaan inaanan qofba aanan hub wadanin oo dowladdu ay tiraahdo hub hala dhigo markaa hala gaaro laakiin qorshaheena haddeer dagaalka hadda socda iyo qorshaha hadda xukuumaddan ay sidato ka mid ma ahan qori aan wax lagu halaynaynin in shacabka soomaaliyeed laga aruuriyo kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya eh, cabdulqaadir maxamed nuur oo ka hadleeyey ka bixitaanka ciidamada artemis ee goobaha muhiimka ah ee muqdisho ku yaala isagoona sheegay inta takadib muqdisho iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ay noqon doonaan meelaha ugu dambeeya oo ciidamada midooda afrika ee artemis ay ka baxaan dhanka shiinaha haddii aan eegnana dhulgariir xoogan oo ku dhuftay qeybo kamid ah dalkaasi shiinaha gaar ahaana waqooyiga wadankaasi ayaa waxaa lasoo sheegayaa in khasaare xoogani uu geystay ugu yaraantii boqol iyo shan ruux oo shacaba ayaa la diiwaan geliyey in ay geeriyoodeen halka laba boqol iyo konton ruux oo kalena la sheegay in ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale jirta in dhulgariirkan oo aada u xooganaa cabirkiisana lagu sheegay inuu ahaa lix dhibic labo cabirka dhulgariyada in uu khasaaraha ugu xoogan uu ka geystay gobolada ku yaala ee waqooyi galbeed ee wadankaasi shiinaha ilaa iyo saddex iyo labaatan waa saddex iyo toban ruux oo kale ayaa waxaa la sheegay in iyagana ay ku dhinteen gobolka kale ee dariska ah ee kinwa yiraahdo halka boqol siddeetan iyo laba ruuxna la sheegay in iyagana ay halkaasi ku dhaawacmeen kooxaha badbaadada ayaa waxay wadaan dadaal xoogan inkastoo la sheegayo in cimiladu ay tahay mid aada u qabow oo cabirkeedu uu ka hooseeyo meenis saddex iyo toban centigrade waxaana sidoo kale jirta waa aan iraahdee waa meenis saddex iyo toban degree iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in cimilada oo aada u adag darteed aysan suuragal ahayn meelaha qaar in sida la rabo looga sameeyo howlaha badbaadada in ka badan shan kun oo guri ayaa la sheegay in ay ku burbureen gariirkaasi ka dhacay qaybo ka mid ah wadankaasi shiinaha ilaa haatanna waxaa soconaya dadaal xoogan oo ku aadan sidii gurmud loogu fidi lahaa dadka ay waxyeeladu ay soo gaartay dowladdu waxa ay sheegtay in kooxaha gurmudka degdega ah ay kordhinayso si loo wado howlaha degdega dega ah ee la xiriira dhanka gurmudka dadka ay dhibaatadu ay soo gaartay madaxweynaha shiinaha shin jinbin waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay sidoo kalena uu ku baaqayo in cid walba ay garab istaagto dadka ay dhibaatadu kasoo gaartay dhulgarirkaasi ku dhuftay qeybo ka mid ah waddanka shiinaha qeybaha hore ee barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idin kaga imaanaya ayaa dhegeysanaysaan qodobo kale oo dhowr ah oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsan ayaa noo soo socdo balse markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida ka dhacay gaar ahaana soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun iyo saddex iyo labaatan barnaamijkaas oo tan iyo gabagabada bishan oo ku eg sanadka taxano noo ahaan doono qaybtiisa koowaad kusoo dhawaada

waxaynu ku bilownay kowdii januari ee sanadkan sii dhammaanaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa dagaal kula wareegay deegaanka masagawa oo ka tirsan gobolka galgaduud taliyaha ururka labaad qaybta toddobylabaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa xilligaasi sheegay inay sii baxsan doonaan ururka al-shabaab si galmudug ay ah ugu saaraan saddexdii januari markii ugu horeysay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku dagaalamay ciidamada deegaanka ee s c khaatuma iyo kuwa somalilan dagaal maalinkaasi dhacay waxaa ku dhintay in ka badan toban ruux oo dhinacyadii ku dagaalamay ah magaalada laascaanood afartii januari dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ay ku weerareen laba qarax oo xoogan qarax koowaad ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxa ay la beegsadeen bartamaha degmada maxaas iyadoona uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka agaarka guri uu deganaa xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya isla afartii januari magaalada muqdisho waxaa la soo gaarsiiyey siddeed iyo labaatan qof kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan dadkaas ayaana ku soo dhaawacmay qaraxyadii afartii januari ka dhacay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan dadka qaarkood oo dhaawacyo culus qabay ayaa loo qaaday cisbitaallo ku yaala dalka dibaddiisa isla afartii januari kooxo hubaysan ayaa magaalada gaalkacyo waxay ku dileen laba qofood oo shacaba ah, halka saddex kalena ay ku dhaawaceen falkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa lagu dilay burhaan jaamac cilmi iyo farxaan nasar waxaana la sheegay in lagu dilay goob ganacsi oo ay ku sugnaayeen falkaas waxaa la sheegay inuu daba socday dhacdo aana qabiil u dhexaysay laba beel oo walaalo ah oo halkaasi degaa shantii janwari maamulka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxyadii al-shabaab ay ku weerareen magaalada maxaas afartii janwari dhimashada weerarkaas ayaa hirshabeelle waxay ku sheegtay soddon iyo shan qof halka dhaawacana ay ku sheegtay afartan qof sidaas waxaa xilligaas wakaalada wararka ee royters u sheegay xasan kaafi maxamed ibraahim oo ah taliya ku-xigeenka booliiska maamulka hirshabeelle lixdii janwari al-shabaab weerar ku bilaawda qaraxyo waxay ku qaadeen deegaanka hilowlagaab ee hoostaga magaalada ruungood ee gobolka shabeellada dhexe dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaana al-shabaab halkaas ku wada dagaalamay waxaana dagaalka uu socday muddo saacado badan ah waxaana ka dhashay khasaare xoog leh oo la gaarsiiyey al-shabaabkii weerarka soo qaaday waxaana halkaas ku dhintay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda sidoo kalena shabaabkii weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in intooda badan halkaas lagu dilay tobankii januari allah u naxariistee nin maqalka naafa ka aha oo lagu magacaabi jiray abuubakar maxamed nuunaani loona garan ogaa abrimo ayaa maalinta hornimaha waxaa lagu dilay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho marxuumka ayaa miis yar oo ganacsi yar u saarnaa waxa uu ku haystay degmada xamarweyne waxaana dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda shan kun oo shilin soomaali ah ayaana loo dilay sida xilligaas ay xaqiijiyeen dad kamid a eheladiisa marxuum abirimo waxa uu ahaa lixdan iyo shan sano jir in ka badan soddon sano ayuuna miis yar degmada xamarweyne ku ganacsanayay saddex iyo tobankii januari ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidamada difaaca deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka cali heelle oo hoostaga magaalada galcad ee gobolka galgaduud ciidanka xoogga ayaa deegaankaas ku ballaariyay xilligaas iyagoona ka qabsaday dhul ballaaran al-shabaabka halkaas ku sugnaa afar iyo tobankii janwari al-shabaab ayaa saddex qarax oo madaamin aha loona adeegsaday gawaarida walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxa ay ku weerareen magaalooyinka jalalaqsi iyo buulaberde ee gobolka hiiraan qaraxa koowaad ayaa ka dhacay degmada buulaberde waxaana lagu weeraray meel u dhow xarunta degmada aabuulo barde qaraxaas waxaa la sheegay inuu geystay khasaare kala duwan inka badan labaatan qof ayaa ku dhintay halka labaatan inka badanna ay ku dhaawacmeen isla maalinkaas laba qarax oo kale oo is ahaa ayaa al-shabaab waxay ka geysteen degmada jalaksi ee gobolka hiiraan waxaana xilligaa inta la xaqiijiyay ku dhintay inka badan toban ruux halka in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen lix iyo tobankii januari ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay degmada xarar dheere ee gobolka mudug kadib markii iskaga baxeen ururka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa xaqiijiyey qabashada degmada xardheere isagoo sheegay in ciidamada ay u soo gudbi doonaan deegaanada al-shabaab ay kaga hareen koonfurta gobolkaasi mudug lix iyo tobankii januari nin hubaysan ayaa waxaa la sheegay inuu ku dilay xili habeennimo degmada bursaarax ee gobolka mudug laba qof labada nin ee la dilay allah naxariistee waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdulaahi cabdiraxmaan afdheere oo mar soo noqday guddoomiyihii hore ee degmada bursaalax iyo sidoo kale mukhtaar maxamed waxaana dilkooda uu la xiriiray aana qabiil oo xilligaasi ka dhacday deegaan u dhow magaalada bursaalax lix iyo tobankii januari al-shabaab weerar ismiidaamin ah waxay ku qaadeen magaalada halgan ee bartamaha gobolka hiiraan gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayay al-shabaab ku weerareen fariisin ciidanka dibuuxoreynta deegaanka ay ku leeyihiin gobolka hiiraan waxaana qaraxaas ku dhintay ciidan ka tirsan macuusleyda deegaanka dadka qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii c a d da ee saldhigga booliiska magaalada beledweyne jamaal axmed jaamac toban iyo toddobadii janwari madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada baydhabo waxa uu ka furay shirka dib u heshiisiinta ee dhex marayay mucaaradka iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed shirkaas waxaa ka qayb gelay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe siyaasiyiin odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ujeedka shirkaas wuxuu ahaa sidii wadahadal loo dhexdhigi lahaa mucaaradka iyo sidoo kale hogaanka maamulka koonfur galbeed kuwaasoo ku dagaalamay baydhabo iyo sidii loogu heshiin lahaa muddo kororsi hal sano ah oo muran xoogan dhalisay isla toddobaiyo tobankii januari ciidamada booliiska saldhiga degmada yaaqshid ee gobolka banaadir waxay toogashay ku dileen nin ka mid ah rag burcad ah oo xaafadaha muqdisho dhac ka geysanayay war ka soo baxay booliiska ciidanka gobolka banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in ninka hubeysnaa xilliga la tooganayay uu la dagaalamay ciidamada amniga ee qabtay balse ciidamada ay ku guulayseen inay soo afjaraan ninkaas oo ciidamada dagaalka la hortegay hase yeeshee ay ku guulaysteen in ay dilaan toban iyo toddobadii januari al-shabaab waxay xilli waaberi ah weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen deegaanka xawaadley oo hoos tagtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa kadib waxaa dhacay tacshiirada ay isweydaarsadeen al-shabaabkii weerarka soo qaaday iyo ciidanka dowladda ee ku sugnaa magaalada xawaadley khasaare xoogan ayaa maalinkaasi kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay xawaadley al-shabaab waxay la kulmeen iska caabin xoogan iyagoo khasaare xoogan kala kulmay weerarkii xawaadley dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa taliyihii guutada saddexaad qaybta labaataniyo toddobaad allah u naxariiste korneel abshir shataqiy toddobiyi tobankii januari ciidamada militariga soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay magaalada aleer oo ka tirsan gobolka galgaduud dowladda waxay isla maalinkaas shaacisay in al-shabaab laga saaray ceelleer iyadoona si buuxda u gashay gacanta ciidamada dowladda soomaaliya labaatankii januari kooxda al-shabaab waxay xilli waaberi ah weerar ay ku qaaday magaalada galcad ee gobolka galgaduud weerarkaas waxa uu ku bilowday qarxyo xoogan oo ka dhacay goob ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugnaayeen ilaa laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaa qarxa ayaa lagu weeraray saldhigga ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin galcad waxaa halkaasi ka dhacay dagaal dhiig badan uu ku daatay al-shabaab waxay maalinkaas ay la kulmeen iska caabin xoog leh iyo dagaal xooggan oo saacdo qaatay khasaare xooggan oo labada dhinac ah ayaa weerarkaasi ka dhashay alla u naxariistay saraakiishii weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyo ku-xigeenkii ciidanka danab gaashaanle xasan maxamed xasan isla labaatankii januari madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay geerida taliya xasan tuure waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaysan marnaba niyajabi karin ciidamada xuuga dalka iyo shacabka u midoobay inay la dagaalamaan al-shabaab tariya xasan tuure wuxuu ku shiiday howlgal uu waddankiisa ku xureynayo waana geeti taariikhda ay xusi doonto laguna xasuusan doono kaalintuu ka qaatay in al-shabaab laga sifeeyo guud ahaan bageega soomaaliya ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda waxay sheegtay in weerarkii shabaab ay ku qaadeen galcad lagu dilay in ka badan boqol ka tirsan al-shabaab labayilabaatankii januari kooxda al-shabaab waxay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir oo ku taalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qaraxa koowaad ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta gobolka kadibna waxaa xigay rasaas iyo qaraxyo kale ilaa saddex qarax oo is ayaa dhacay maalinka kadib xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay lix ahaayeen ayaa gudaha u galay daarta xarunta gobolka banaadir waxaana dagaal iskala horyimid ciidamada ammaanka gobolka banaadir iyo xubnihii shabaabka ah ee gudaha u galay kadib saacado badan markii howlgalka lasoo afjaray war qoraal oo ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaa lagu yidhi lix dhagarqabe oo gudaha u gashay daarta ayaa la dilay shan ruux oo shacab ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacmeen ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada ammaanka toddobiiy labaatankii januari dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dileen hogaamiye sare iyo xubno kale oo ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya kadib howlgal ay ka furiyeen buuraha calmiskan ee ku yaalla maamul goboleedka puntland ee soomaaliya war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in xubnahan howlgalkaasi lagu dili uu ku jiro bilaal al suudaani oo ah hogaamiyaha daacish ee soomaaliya sagaal iyo labaatankii janwari koox hubaysanayaa xilli habeenimaha magaalada muqdisho waxay ku dileen wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka galmudug allaa u naxariistee farxiya cabdi maxamed haweeneyda la dilay ayaa lagu dilay degmada warta nabadda kooxihii dilka geystay xilliga dilka ay geysteen kadib goobta iskaga baxsaday qaybtii koowaad ee barnaamijka gaarka aan uga hadlaynay dhacdooyinka waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa halkaas kusoo gabagabaynaynaa saaxiib yaal intaan qaybtan qaybteeda waxay ku kulmi doonno sidaas i nabadgelyo axmed iyo cabdinaasir aad ay u mahadsan yihiin waxaynu la socodsiinayeen barnaamijkaas gaarka ah oo aan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex iyo labaatan hadduu alla idmo qeybta labaad ee barnaamijkan beri ayaa isla barnaamijkan iyo barnaamijyada kaleba ku dhageysan doontaan markan aan idiin raaciyo xubinta kale ee kalamaan raalli hada dhegeystayaal waa xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed ister waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay ee haddii aynu ku bilaabnaa waxaa baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyey qabsaday ee gabar la sheegay in muuqaal xun ama muuqaal anshax xumaha baraha bulshada ay ku faafisay kadibna waa lasoo qabtay oo ciidanka dowlada soomaaliya ayaa soo qabtay iyadoona baraha bulshada aaded loo hadalhaya gabadhan waxaa soo warinayaa in waayadanba muuqaalo anshaxuma ay kusoo gudbinaysay baraha bulshada waxayna kamid tahay gabdhaha uga caansan ee tigtoga marka waxaa leeyahay ugu dambeyntii waa lasoo qabtay ciidanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba baaritaano sameynayay kadibna ugu dambeyntii maxkamadda ayaa loo gudbiyay xeer ilaalinta waxaana la sheegay in gabadhan hadda ay xiran tahay cabdirashiidow gabadhan ayaa horey eh, bartida tiktok iyo baraha bulshada dhinaca facebook iyo kusoo bahaysay inay tababad keentay oo muuqaaladii anshax xuma iyo ay duubi jirtay ee iska dhaaftay oo welib dhinaca diinta ay u go-day waxyar kadib adan waxaa la arkay ayadoo haddana muuqaalada dib u soo celisay arintaas ayaana keentay in la xiray gabadhaasi maadaama muuqaalada ay soo gudbisay ahaayeen muuqaalo aan u roonin hindhaha dadka marka ciidanka booliska tallaabada ay qaadeen waxaa isleeyahay inay tahay midii ugu fiicneed maadaama gabadhaasi ay muuqaalada ay faafinaysay ahaayeen muuqaalo aan u fiicneen anshaxa iyo dhinaca dhaqanka iyo diinteenaba eh, sidoo kaleetana xafiiska xeera ilaalinta qaranka warqada ay soo saareen waxay ku sheegeen in tallaabo sharciga ah laga qaadi doono cid walba oo diinta islaamka ku xadgudubta sidoo kaleetana markaynu egno tictoga dad badan ayaa isticmaala eh, dowlada soomaaliya ama xukuumadda ee eh, markaynu eegno wax badan ay arintan ka qabatay oo waxaynu ognahay in baraha bulshada eh, markaynu eegno labadii toddobaad ugu dambeeyay xataa lasoo bandhigay eh, gabdho marka garaacay wiil oo markaa muuqaale ka duubeen waana markii labaad markaynu eegno gabar markaa social mediaha isticmaasha lagu qabto in iyadoo markaa muuqaala shaxuma baraha bulshada ay ku faafisay arintan waxaa laleeyahay waa aad iyo aad ay u wanaagsan tahay in gabdhaha isticmaalay weliba wiilasha isticmaalay social media ee dhaqanka xun ee ku faafiya in lasoo qabto waliba falcelinta laga bixiyey arintan bulshada soomaaliya falcelin aada weyn ka bixiyeen waa ina soo dhaweeyeen waxay dhaheen qof filbo xataa waxay yihiin dad oo weliba waxay leeyihiin dowladda waa inay qof hebel soo qabtaan qof hebel saan soo yeelaan way kusoo mashiin gareynayaan marka aaday usoo dhaweyn bulshada soomaalida arrintaas ay dowladda ku dhaqaaqday oo ay kusoo xirtay gabadhaasi hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabeynayna dhageystayaal markaan dhanka dhankaya qormooyinka cabdirashiid aad oo mahadsantahay qormada ugu horreysay ee dhankeyga ayaa waxa ay tahay qofnimada waxaa aasaas u ah diinteena suuban oo ay weheliso dabeecada alle subxaana watacaala nagu abuuray iyo dhaqanka wanaagsan oo uu qofku yeesho ay u dheer tahay dadaalkiisa heerka uu la egyahay iyo daacadnimadiisa garab istaag taageerkana dhabay himilada qof waliba oo horumar adduunyo iyo aakhiro rajeynaya waayo waa wanaag wanaaguna dib ayuu kugu soo laabanayaa inta aad waaqiciga ku nooshahay ma dhammaadan jidgooyinkaaga balse habkaad ula falgashid ayay marba mid u dhabargooynaysaa qof waliba oo ku dhaqma qabyaalada kuna dulmiya qof dadnimo wanaagsan leh waa qof saaxiib la ah burbur jahli iyo dib u dhac nololeed dadka waxaa ku dhex jira dhiirigeliyaal jecel u dhaqdhaqaaqa kuna xusha qofka waxa ugu weyn ee lagu xusha oo ah qofnimadiisa qormadan waxaynu kusoo xiganay qof baraha bulshada ku isticmaalo busri maxamed dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay si tan waxaa leeyahay marnaha ka quusan naxariista alleh nabi nuux qoomkiisa waxa uu dacwada u waday sagaal boqol konton sano marna kama quusan sidoo kaleetana nabi ayuub sideed toban sano ayuu xanuunsanaa balse marna kama rajo dhigin naxariista alleh nabi yuusuf dhowr sano ayuu xabsi ku jiray ilaa markii dambe uu ka noqday madax sidoo kaleetana nebi yacquub wiilkiisa yuusuf sida uu u oynayay ayuu indhaha beelay balse ugu dambeyntii isagoo madaha ayuu usoo laabtay ugu dabeetii nabi maxamed magaalada maka waxa uu furtay markii uu ka maqnaa labaatan sano kadib darajooyinka sarsare sawir ayaa lagu gaaraa ayuu kusoo gabagabeeyay qoraa qormadan ugu dambeyntiina dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intan ayaynu kusoo gabagabeynana noole kulanti waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye hogaanka ugu sareeya dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay ku heshiiyeen ama ay ka heshiiyeen khilaafkii u dhexeeyey ee ku aadanaa qaabka ay u dhaceyso doorashada dowlad goboleedka puntland shir yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi siciid cabdulaahi deni madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed cilmi cusmaan karaash iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada ee puntland cabdirashiid yuusuf jibriil cawl ayaa waxaa lagu sheegay in ay kulankaasi is-afgarad uu kusoo dhammaaday oo ay dhinacyadu ay ku heshiiyeen khilaafkii doorashada ee u dhexeeyey waxaana la sheegay in gabagabadii kulankooda ay kasoo baxeen laba qodob oo ay isku afgarteen qodobka koowaad ay ku heshiiyeen ayaa waxa uu ahaa in guddiga madaxweynuhu magacaabay ee ansixinta iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland in sidiisa loo daayo oo ay u shaqeeyaan halka qodobka labaadna uu ahaa in baarlamaanka imaanaya ee lixaad uu ku yimaado habraaci uu ku yimid baarlamaankii shanaad oo muddaxileedkiisa uu ku ogyahay kow iyo soddonka bishan disembar aan ku guda jirno waxaa sidoo kale la sheegay in ama war kasoo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka puntland waxaa lagu sheegay in madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa karaash iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka puntland in ay isku afgarteen in gundiga guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland in ay howlgalaan madaxda ayaa waxa ay sheegeen in kulan ay la qaateen guddigan kadib waxay kula dardaarmeen in ay waajiboodkooda ay u gutaan si wanaagsan iyadoo la raacayo habraacii soo jireenka ahaa ee lixdan iyo lixda xildhibaan ee hore ugu imaan jiray puntland kaasi oo cuqaasha iyo sidoo kale isimadu ay soo gudbinayaan xubnaha ku matalaya golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland waxayna guddigu sidoo kale ay sheegeen in ay u rajeynayaan madaxdani in uu ilaahay u fududeeyo eh, hoolaha horyaala sidoo kalena mas-uuliyadda saaran ay u gutaan si wanaagsan waxaana arrintan ay tahay mid soo afjaraysa khilaafka in muddaaba u dhexeeyay hogaanka sare ee dowlad goboleedka puntland kaasoo ku aadanaa hanaanka ay u dhexeyso doorashada eh, baarlamaaniga ah iyo midda madaxweyne ee dowlad goboleedka puntland iyadoona mucaaradku qaarkood ay horey u diidanayeen in guddiga ansixinta iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka uu magacaabay madaxweyne deni aysan dhexdhexaad ahayn qaarkood oo la kulmay guddigani ayaa iyagana waxay sheegeen inay ka rajeynayaan in si cadaaladii ah ay ku dheehan tahay ay u shaqeeyaan ee saacdihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa maamulka gobolka banaadir ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada tan muqdisho waxa ay kusoo qabteen dhalinyaro la sheegay in waxyaabo anshaxa ka fog amaba aanan wanaagsaneyn ay kusoo gudbinayeen baraha bulshada ay adeegsato ee social mediaha waxaana dhalinyaradaas qaarkood oo xabsiga loo taxaabay la sheegay in xiristooda ay timid kadib markii ay soo geliyeen muuqaalo anshaxa ka fog oo baraha bulshadana lagu arkay haddaba maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha iskugu jira ee social mediaha ama aaladaha baraha bulshada u adeegsada habka aan wanaagsaneyn kuna soo gudbiya waxyaabaha dhaqanka iyo sidoo kale diintaba lidka ku ah haddaba saameyntan ay yeelan karto haddiiba mar ciidamada dowladdu ay bilaabeen in ay soo qaqabtaan dadkaasi iyo natiijooyinka laga fili karo hadda kadib in lagu arko baraha bulshada ayaa waryaheena siciid waxa uu wax ka weydiiyey maxamed cabdulaahi maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada barahaasi sida weyn looga yaqaano adeegsadana waxawaay sidaaba wuxuu yahay sheekh laba aflinta dadna waa jiraan muxuu ahaa wax wanaagsan soo gudbiyo kuwana wax xun soo gudbiyo waa jiraan labadaba laakiin beryahan waxaa lagu soo badanaya sida aan kawar qabno indhaheenana aan ku aragno dadka soo gudbiyo waxyaabaha ruuxi xun oo sharafka iyo maaragtay iyo diinteena iyo dhaqanka sibnaayo soomaalidaba dhinac dhinac muxuu ahay ku cayaarayo marka waxaa loo baahan yahay kulley qof walba oo social media joogo oo isticmaala inuu bulshada usoo gudbiyo wax wanaagsan ama ka qoslin kara ama wax maaragta bulshada eh, cilmi ahaan usoo kordhin kara inuu kusoo gudbiyo laakiin waxyaabaha dhaqanxumada hadda socdo lagasoo gudbinayo maaragtay social mediaha ilaa wada aragnaa waana wax iimiga ah oo naga cusub in laga hortago oo gacan bira lagu qabsan waa bogaadin lahaa sidee loo xakamay karaa marka dadka waxyaabaha xunxun soo gudbinaya ee aaladan ku faafinaya eh, horta xakameyn hadii la yidhahdo wadanka maamulou leeyahay muxuu ahaa marka dadka waxay kala duugaan soomaaliya maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho marka kolley qof walba maamulku uu joogo a laga rabaa maaragtay wixii dhaqanxumo soo gudbinaya social media kusoo gudbinaya inay gacan bira ku qabtaan maadaama hadda magaalada muqdisho dad joogo oo dhaqanxumo soo gudbiyaan haddana maanta la leeyahay muxuu ahaa dada loo xiray horta taas waa ku dawaajinayna dawladda dadkuna waa la yaqaanaa oo meelahay degan yihiin iyo meelahay isugu yimaadaan intaba waa la yaqaanaa qof alaala qofkii soo gudbiyo dhaqan xumo in la qabto oo gacandira lagu qabto oo maaragtay sibakar ee la masiiyo umadaan taas aniga marka hore muxuu ahaa digaadin lahaa dadkuna meelahii badan yihiin waa la yaqaanaa wax walbana waa la ogyahay oo asxaabi leeyahay marka wala fiilooyin badan oo isku xirmaayo dadkaas loo mari karna waa jiraan waxaan isleeyahay marka qof walba oo dhaqan xumo keeno meesha uu jooga lagu qaban karaa halibad baraha bulshada dadka isticmaalaa kamid tahay sidee lagu ogaan karaa marka qofkan halka uu ku sugan yahay eh, ciidamada ammaanku haddii aadan gacan ka siinina horta annaga weli ciidamadii ammaanka nagama soo xariirin laakiin haddii inala soo xariiraan qofkaasa dhaqan xumo wado aan rabnaa inaan ummadda ka qaban haddii la yidhahdaan annaga gacana ku siin lahayn meelihii duugaan waa iga gey lahayn barta tictoga dhowaan eh, dawladdu waxa ay go-aan ku gaartay inay xirto haddana waxaa laga xiri waayey bulsho soomaaliyeed oo badan ayaa aada markaa u falaqaysay xiritaanka bartaas inay dhibaato tahay oo dad badanna ay ka sameeyaan eh, lacago ayna ku nool yihiin sidoo kalena wax lagu barto lagalana socdo xaaladaha guud ee dalka iyo isdhexgalka bulshada marka faa-iidadaas marka laga tago dhanka xun in aad qeyb ka qaadataan sidii loo xakameyn lahaa soo ma ah aada iyo aad anaga diyaara ah, mar walba unahay eh, ummadaan soomaaliyeed iyo maaragtay dadka nolol lagu guud ahaan dalkaba soomaali meel walbay kaga sugan tahay anaga raali kuma nihin mana aqbalayno in lagu soo gudbiyo waxyaaba dhaqan sababta social media anaga waa ku jirnaa qof walbana wuxuu ku jeedaa maaragtay wanaagu ku jeedaa dadka hadda soo batay ee wanaagii maaragtay ka tilaabsaday xumaanta faafinayana kulley in lagala qabto anaga xataa banan wataa maadaama dawladda hore u jiri muxuu ahay aalada xiraynaa aaladaa xiraynaa markay wahayso dawladda bay ku gacan taha laakiin waxaa kasii fudud dadkii dhaqan xumo soo gudbinaayo in maaragtay la qabto oo dhammaantood lasoo xiro taasaa ka muhiimsan in aaladda la xiro maadaama aalada dad badan maaragtay ay magaalo joog u tahay ah, laakin aaladda waxa ay sii gudbinaysaa xumaantiisoo lama dhihi karo oo dad badan ayay gaarsiinay aada iyo aada iyo gaarsiinay laakiin muhiimadaa waxay tahay qofku xumaan soo gudbiya hadii laga qabto aalada laga qabto ee maaragtay sharciga la marsiiyo inta kalena waxaawaaye waa ku dayanayaan oo waxay ogaanayaan hadii haddii waxay soo gudbiyaan in iyagana maaragtay lagu raadjeego oo qofkaas xumaan soo gudbiya meesha dhan mara ay xariga aalada in la xiro iyo in dadka la qabto oo dadka waxyaabaas ku kacaya la bartilmaameedsado midee idin fudud idinka ahaan maadaama dadkii social media ku jira aad kamid tahay annaga waxaa noo fudud oo ciidamada ammaankana aan ku garab siinayna oo mar walbana aan garabkooda ku taagannahay dadka xumaanta soo gudbinaya in la qabto maadaama hadda hawsha ay bilaabeen ku dadaadinaynaa dad badan oo qabasho u baahanna magaalada waa joogaan hadday u baahan yihiin annaga hanala soo xiriiraan annagana garabaan ku siilaynaa waana ku caawinana bulshada waxaa kusoo batay dadka waxyaabaha xumaanta inay soo gudbiyaan ku raadinaya magac ee ka waran bal taas dhibaatada ay leedahay marka hore qofka sidaas sameynaya dhibaatada ama saameynta ay ku reeban karto mustaqbalkiisa iyo dadka uu eh, magaciisa ka gadaya marka kulley qofkaasi fursad warax ma ku gudbiye maaragtay guud ahaan ummadda soomaaliyeed dhaqankooda suubanaa iyo diinka islaamkaba intaba waxay ku gudbinaan oo ahaay fursad warax ku gudbinaa eh, teeda kale qofkaas nafsidiisana waxaaway sawirkan ka gudbiye oo qof dhaqan xun oo bulshada u garanaya muxuu aha inuu yahay qof xumaan maarad ku caanbaxay mm-hmm. marka bulshadaas oo dhaqamadasan kusoo gudbinayana kulley asiga naftirkiisa mararka qaar hadii dadkii dhexmaraayana waxay u arkayaan maarata qofkii shalay xumaan kasoo gudbinaya waa kan oo asigana ammaan kuma helaya taas marka qofkii kusoo aanbaxo waxyaaba xun weligiis lagaba taagnaan doonaan haddii xataa oo wanaag marka eh, qofkaas nafsad ahaantiisa saameyn ku yeelanaysa hadda hadii dhan loo fiiriyo horta eh, kulay dumarkii ah, inay u badanayaan ah, maaragta aan aragnaa maadaama dumarka maanta dharka ay tiirteen waxyaabihii laga xishoon jirana maanta caado ka dhigteen waxyaabaha qaar oo raggi ay ka xishoonayaan aada dumarka ku dhiirteen in kastoo rag fara badan oo waxyaabaha maanta gudbiyo ay jiraan laakiin aysan badneen hadda laakiin dumarki ee aada xadka ugu soo baxay wallahi kullay midka eh, qaar waxay u noqonaya maaragtay kubayasho u noqonaya

saacadihii ugu dambeeyey ama tan iyo shalay ay ciidamada dowladda gaar ahaana maamulka gobolka banaadir ay xireen dhalinyaro la sheegay in waxyaabo aanan suubaneen amaba anshaxa ka fog ay kusoo gudbinayeen baraha ay bulshadu adeegsato ee internet-ka markana akhbaaraadka dunida kuwooda ugu waweyn haddii aan dib ugu laabanana xaalka magaalada khaza weli ciidamada isra waxa ay wadaan duqeymihii ay dadka shacabka ay la bartilmaameysanayeen iyadoona lasoo wariyey in saacadihii ugu dambeeyey tobanaan ruux orayada ay ku dhinteen duqeymahaasi weli soconaya waxaa sidoo kale la sheegay in ciidamada yuhuuddu ay howlgallo ay ka sameeyeen halka la yiraahdo ama magaalada rafax halkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo labaatan ruux kadib markii ay ka bilaabeen halkaas inay burburiyaan goobihii ay dadka shacabka ay ku sugnaayeen waxaa sidoo kale jirta in xeryo qaxooti oo ku yaala qeybo kamid ah magaalada khaza ay duqeymo ay la bartilmaameysadeen ciidamada yuhuudda gaar ahaana kuwa adeegsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaa sidoo kale jirta in wasiirka gaashaandhigga ee dowladda mareykanka leod aston inuu tagay israel halkaasi uu shir jaraa-id uu ku qabtay waxaana uu sheegay in markasta ay garab taagan yihiin israel sidoo kale waxa uu sheegay in ay sameynayaan amaba ay sameeyeen xulafo eh, lid ku ah oo kasoo horjeeda kooxda xuutiyiinta oo xirtay biyaha badda cas halkaas oo ay sheegeen in aysan kasoo gudbi karin maraakiibta iyo doomaha doonaya in ay gaaraan dhankaasi israel waxaana arrintaasi ay dhibaato xoogan ay ku noqotay israel iyadoona kooxda xuutiyiinta ay weeraro halkaasi ay ka geysteen waxaana sidoo kale jira in shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka xamuulka gaar ahaana kuwa maraakiibta ayba joojiyeenba shaqadii ay ka hayeen halkaasi oo ay sheegeen inaysan eh, doomahooda iyo maraakiibtooda aysan u ogoleyn inay ku safraan biyaha badda cas oo ay kooxda xuutiyiintu ay ku awood badan tahay waxaana sbeysagan uu ku dhawaaqay mareykanka uu sheegay inay ku jiraan dowlado dhoora ah oo ay qeyb ay ka yihiin dowladda canada jabaan ingiriiska iyo sidoo kale dowlado kale oo ay baxrayn ay ka mid tahay milatariga israel dhankood waxay sheegeen in ay ka dhinteen laba askari kuwaas oo ka dagaalamayay magaalada khaza balse dhanka xamaas waxa ay waqti walba ay soo bandhigtaa tobanaan askari oo yuhuud ah oo ay ku dilayaan gudaha magaalada khaza dagaalka dhulka ah ee halkaasi ka soconaya waxaana intaasi lagu arki karaa kaamirooyinka ay kasoo duubayaan kooxda xamaas gaar ahaana garabkooda qasam la yiraahdo waxaana jirta in intaasi in ka badan ay qarsoon tahay oo aanan lasoo muujinin golaha ammaanka qaramada midoobay kulan deg deg ah ayay iskugu imaanayaan iyadoona la filayo inay u codeeyaan qaraar dhigaya in maxaabiista mar kale la isdhaafsado arintan waxay ka imaaneysaa kadib waxaa imaaneysaa kadib markii kumanaan ruux ay maalmihii ugu dambeeyay ay ku dibadbaxayeen magaalada tel aviv oo caasimadu ah israa-el halkaasi oo ay dadkaasi ay ka codsanayeen israa-el hogaankooda inay ogolaadaan xabadjujin ay la galaan isra waa xamaas si loo sii daayo dadka ay heeso kooxda xamaas oo ah inka badan boqol iyo labaatan ruux oo israa-el u dhashay oo ciidamo u badan kuwaas oo iyadana xamaas ay sheegtay inaysan sii dayn doonin tan iyo inta xabajoojin waarta looga dhawaaqayo gudaha magaalada khaza dadka falastiiniyiinta ah ee dhimanaya waa ay sii kordhayaan iyadoona la sheegayo in haatan ay ku dhow yihiin labaatan ruux oo falastiiniyiin ayaa la diiwaangeliyey inay geeriyoodeen tan iyo horaantii bishii oktoobar halka xamaa eh, israel dhankeedana laga diiwaangeliyey ku dhowaad kun boqol oo ruux waa inta iyada ay sheegatay balse markasta ay ka badan yihiin inta qarsoon saacaddu waa kow tobankii aan eegna bal markan qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay in ciidamada artemis ay ka baxayaan dhammaanba waddanka dabeeqada sanadka soo aadan balse garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyo dekedda muqdisho ay noqon doonaan meelaha ugu dambeeya oo ciidamadu ay ka baxaan maruu ka qaybgalayay barnaamij doodwadaag ahaa oo internet ka dhacaya waxa uu sheegay master nuur in ay su-aalo badan laga weydiiyey arrintai la xiriirta in ciidamada admis ay ka baxayaan dekedda iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha balse waxa uu sheegay in taasi ay noqon doonto mid aanan horey kasoo roobin waxaa jirta in dhowaantan lix iyo toban sano kadib ay ciidamada atmis ay iskaga baxeen eh, madaxtooyada soomaaliya halkaasi oo ay muddadaasi aadka u fog ay waardiyanayeen balse mas-uuliyaddeeda waxaa kala wareegay ciidamada dowladda soomaaliya waxaana qorshuhu uu yahay in dabayaaqada sanadka soo aadan ay guud ahaanba ciidamada admis waddanka iskaga baxaan ammaankana si buuxa loogu wareejiyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya madaxda ugu sareysa puntland ayaa waxa ay heshiis ay ka gaareen khilaaf u dhexeeyey oo ku saabsanaa doorashada puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ku-xigeenkiisa axmed cilmi karaash iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada ee puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa kulan waxa ay ku yeesheen magaalada garoowe ee caasimadda gobolka nugaal waxaana kulankaas gabagabadiisa lagu sheegay in dhinacyadu ay ka heshiiyeen arrimaha la xiriira doorashooyinka laba qodob oo ay isku afgarteen ayaa laga soo saaray oo madaxtooyada puntland ay shaacisay waxaana ka mid ahaa qodobka koowaad guddiga madaxweynuhu magacaabay ee ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland in sidiisa loo daayo oo ay shaqeeyaan baarlamaanka imaan doona ee lixaadna waxaa la sheegay in ay raaci doonaan ama ay ku imaan doonaan habraaci uu ku yimid baarlamaankii shanaad oo haatan xilka haya muddo xileedkiisana uu ku egyahay kow iyo soddonka bishan disembar ee aan ku guda jirno waxaa sidoo kale jirta in eh, saddexdan mas-uul ay kulan ay la qaateen guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka kuwaasoo ay ku booriyeen in howlahooda ay u gutaan si ay mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay in ka badan boqol ruux ayaa waxa ay ku dhinteen dhulgariir ka dhacay qeybo ka mid ah waddanka shiinaha dhulgariirkan oo si gaara ah uga dhacay gobollada iyo magaalooyinka ku yaala waqooyi galbeed waddanka shiinaha ayaa waxaa la sheegay in ugu yaraan boqol iyo shan ruux ay ku geeriyoodeen halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen gurmad deg deg ah ayaa loo fidinayaa wadamada eh, waa gurmud deg dega ayaa loo fidinayaa gobolada iyo sidoo kale magaalooyinka uu dhulgariirkaasi uu saameeyey iyadoona dadka qaar aan weli raq i ruuxtoono lagu haynin madaxweynaha shiinaha shiin jimbiin waxa uu sheegay in loo gurmado dadkaasi sidoo kalena dowladiisu ay dadaal xoogan arrintaasi ay u geli doonto maraykanku waxa uu ku dhawaaqay isbahaysi ka dhana ah kooxda xootiyiinta kaas oo ka howlgalaya biyaha badda cas kooxda xootiyiinta ayaa waxa ay ku awood badan yihiin halkani waa biyaha badda cas ayay ku awood badan yihiin waxaana ay sheegeen inaysan ogolaan doonin maraakiibta iyo doomaha u gudbaya dhanka israa'iil waxaana arrintaasi ay keentay in sicir bar laga dareemo gudaha israa'iil xootiyiintu waxay sheegeen inay taageersiyihiin kooxda xamaas ee dagaalka kula jirta waa dagaalka iska caabinta kula jirta ciidamada gumeysiga yuhuudda iyagoona sidoo kale sheegay inay ka taageeri doonaan dhan walba horey xoutiyiintu waxay gantaalo ugu rideen dhanka israa'el iyagoona arrintaasi ku sheegay inay tahay garab istaag ay falastiiniyiinta u muujinayaan magaalada khazana weli waxaa ka soconaya ama ku soconaya duqeymaha ay ka geysanayaan ciidamada yuhuudda iyadoona wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in labaatan ruux oo falastiiniyiin ay geeriyoodeen taas oo tirada ka dhigaysa in ay haatan marayso ku dhowaad labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiina kuwaas oo la diiwaan geliyey inay dhinteen tan iyo horaantii bishii oktoobar oo ay garab ka mida ah kooxda xamaas ay weerar ku qaadeen gudaha israa'el taasina ay keentay in dagaalka haatan soconaya xooggiisa uu bilowdo kuwaas oo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanimadan weli idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ou duceeyey allay leedahay war kalemaale waxaan maqli jiray eedduu eedaan anigu galay ma ahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inaan ku arko waan doonayaa war bashiir reerow madaxweyne deni baa hadda in lala kurma codsaday iwan tusiyu war bashiiro waxaa kaloo la yidhi amuuraha ilaahay ha eersan waxba ha ku afgobaadsan inaan ku arko dooni aryaadhaha heestaan waagi cabdulaahi qarsha sameeyhaye soomaalidu afqalaad kuma hadli jirine malaha wow noo saadiya hadda soomaalidu boqol afay ku warantaa heeskaanuna waxa uu ahay soomaali carabi ingiriis iyo sawaaxili abdulonin weliba dheegi jiray afqalaad aqoontu miya maya maya adikuna waxaad dhammaantii ka tagteen ilow sahaw ilow sahaw waar waxaa ka tagteen ilow ilow forget about it war kalamaanaysa waa xiliga iyo ingiliishkaa isku daraysaa ku xasuustae madaxtooyada soomaaliya waa bilaa amisom sawaaxilina looga hadli maanta oo hadda madaxweynihii soomaaliya oo ciidankiisii aaminay miyaa dhex fadhiya war hadde baw dhaqaalihii ku bixi jiray ciidanka ma la siinhayaa aryaadhaha shaladii hore miyaanaan idin dhihin garo walaalka garab ka dhigo garo walaalka gacal ka dhigo war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi guutada sabansaban ee xoogga dalka soomaaliyeed inay la wareegaan amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka waxay muujinaysaa sheegaysaa inay dib u soo laabatay cududii xooga dalka uma warraysa wasaare xamse basoo idinma odhan tartiib baa haddee loo solnaalaanhayaa war walla weynay war nagama haysaane joogaha maqan baanahi maqaanaha joogaanahi warwaaqlow welibu waa nala taagay oo nala taagay yaka jarte war waxaan maqli jiray darandoriydarandoriya naasnaasi dabaadee waar annaga walla weynay waxaba naga joog joogtaa dhalandhoolay dhabbadaan hayaa dhankeebay u socotaa urbow buntland warka ma haysaaniine guddiga doorashadu waxay yidhaahdeen buntland wax hubahan ka ciidanka amniga ahayn lama soo geli karo garaweyna laguma arki karo markaa goortaa ma falagelin baa jidhadee war bashiirdeeroo baarlamaankii weli dili miyuu yahay mow hadda madaxweynaha soo socdaa furahaya war bashiirdeer ku dhaadaan buntland warka hayne wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar huruuse waa iska casilay buu yidhi xilkaa mow hadda ma ku yaraaday mise talagelin baa jirdha warobaan maxamed dalab wuxuu yidhi eh. dadka xilalka haayaa dhaliiluma dulqaataane eh. kalamaanna waa jecel yihiin inay wax sheegaane eh. iyagaa kuraastii hayoon sheer ku leenahay hadday shacab sideennaa yihiin cidimo maagteen musuq maasuq weeyaan inay nagu hor qaataane maxaa aniga iga galay haddii laiscasili doono warwarkaana ku soo boodine ninkii iscasila kursi baa laga helayaa wasiir huruuse waxaa layidhi madaxweynaha puntland buu tartami doonaa bowa huruuse federaalka kolleyba watee taas soo faragelin ma ahan war bashiir oo ama federaalku ha wato ama isagu has wadee soo budla sidan kama soo jeedo oo xaquma laha inuu tartamo warbawa ama idinla tahay eh. hadda tareenkii tartiib tartiib in looga degahayo war bashiirow markii qalalaasa iyo qas yari uu dhaca buntland eh. wakaa qafladaynaya xaggee qufulka u sitaa danigu waa qayrqabe war xaggee laga tartamaya somalilan weli muuse u handaraaban tahay warbawa siyaasadda buntland waa ku waradhaaninoo garan maysa anniine eh. kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay war horta bashiirow waa ku waranay sidaad sheegtaybe aaranjaan iyo deni maxay ku kala duwan yihiin aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi hw ninkii geefsuubi yaa gamba guushaana waa laa soo gulfa ninki geefsuubi gamba guushaana waa laa soo gulfa war kalamaanay war ma haysaane afhayeenkii hore ciidanka xoogga dalka cabdiqani ashkar cali oo ka mida saraakiisha xoogga ee uu hogaaminayo taliyaha ciidanka lugta dayax wuxuu yidhi khawaarijda shabaab lama dhihi karee waa al-shaydaan magacoodu buudkaanna kula oo gobolka mudugtii ka raacday waa la yaabayuu yidhi marka wuxuu kaloo yidhi hadday biris moodayeen khawaarijtu bax qafiifahoo kaley noqdeen war ciidanka asluubta jarnaashab wuxuu yidhi mar haddii cunuqabatayntii hubka la qaadeen shabaabla jabeex ah, maxaabiistan waa soo badanaysaa waar wixii mudug joogay oo dhan miyaa la soo xihay war caad waa la qabtay xamaarana waa ka sii horraysay warba waa caadiya tamuud waa dhul carbeede hadda ma naga hubtaanin waar gooja haddaba waa somalilan war shabaab hadday gobolkii mudug ka hawleeleen maxaa galgaduud ka yaalla war hadday shabeellada ka baxeen xamarna laga waaye maxaa shabeellada hoose ka yaalla war hiiraha nimanku kuma soo dhowaane maxaa bakool ka yaalla war baydhowmadawiine lafta gareena arifiirmida kafalina gedimay ku yaalan war haddii jubbada hoose uu yidhi axmed madoobe shaab islama joogayno jubbada maxaa ka yaala aryadhaha jubbada dhexe naftirkeena haddii laga bixiyo soomaaliya maxaa ka yaala qolyaha shabaabka iyo daacishka buulaha golis ku jidha dowladdu waxba kama qaban kardhamiyaa war bashir dheeru madaxweyne deni mudaxileedkiisi waa gebagabe madaxweynaha soo socda weydii arrintaas ama la sug war wallaweynay somalilan haddii la ixtiraafo shabaabkan iyo waxaana sheegaysaan dib waaqlow jinilankiseen iyo war war mahaysaan madaxweyne xasan sheekh oo gabiye wuxuu yidhi mise weeyo shabaab uun kuwaa nacay adimadu intay sidii karaan orod ma daayaane anshaxaa ka liitoo jidkay dhab uga iisheene akhlaaqdiiu haddaysnaan ku dhegin edabta loo yeersho iyagoon akeekamin rag waa kala adkaadaay eray erey haddaysnaan u fulin amarradaan siinno usha iyo waxaa noo dul suran ururka qaartiiye inin firirta saan uga dhignaa la arki doona war dowladda soomaaliya waxay sheegtay amiirkii shabaab abaabulka dagaalada u qaabilsanaa jubbada dhexe in cirka loogu soo dhacay hubka cadowga guba waa kuwa gurto gooriyo ayaanguc kana roonaye gobonimadayada geyshkahay waxay ku galan waa inaad guddaa aryadhaha kale maanay war ma haysiin howlo badanaa isku dhinac socdee qof kastoo soomaaliya waa inuu national aid samaystaahaa la yidhi waana in lees caddeeya maanta wixii ka dambeeya leesku kor huursanaa maaye qof kastoo soomaaliyahuna uu haysto shahaadada dhalashada haddala itakabaandha haddii laydin yidhaaba waa ogoshihiine isirkaar hadii lagu weydiiyo national aid yaa lagaa yaa rabaa waar talow somalilantarka er isarkaar ma la siinaya qofkay dhalashadiisu dhalashadiisu soomaali dhaba runa oy dhiigle tahayo eydhikaarla imaad warabanguura wuxuu yidhi gurigiinbayaygabayga waa soo galwinaya miyuu yidhi waar geedkan ku buuqdaan godin baan ku jaraya miyuu yidhi war waa shahaadada dhalashaduu ka hadlaya wuxuu yidhi soomaali dhaba oo dhulka nala wadaago dhaxal kula haddaad tahay ha ka dhaga soo qaada dhalashada war waa runtiisa hore loo yidhi qof aan istishaag lahayn miyaa la ogaan karaa qofaan istirjaag lahayn sidaad ku aqoonsataa adduunka horumariyo afafka waa la wada bartee dad yahow istirjaaga qaata qofkaan istirjeeg lahayn ogaado waa ruux ambaday amnigana khatar buu ku yahay war wax badan baa gobolka midug dagaal lagu xantaye colaad inta iska dhaafeena xitaa maanta ciyaalkii dadka dhagax tuuri jira soo qaqabteenoo yidhaahdeen lama ogola xitaa tooreegaalkacyo laguma xihan karaa la yidhi dukaankii faxaa iska celi miyaa la xihay war dugsi waxbarashaa loo bedelaa la yidhi dukaankii warba wasootaan maqli jiray hadda mudug xiniyahagaa lagu joogaa war mudug warankii yaanbay u bedelataa laydin yidhi hadda reer madugu webi miyay yeesheen mise oo raajicinhayaan war dekadda waa dhisan tahay tii hobyoodna waa la raajicinaya boowe bashiirow reer mudug koonfur galbeed moorma ku haayanna garashka haflada sanad guurida lafta gareenka baxadoona dad badanoo koonfur galbeed roogo waana daadgaadii ambaahan marka horna waliba langaray dalkiin ii dadsey diinteen furgaane iyo duunyada nool dowliin bahanaaye waldaneeyaw dowliin bahanaaye waxaa dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiya guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo